uu ku jawaabay meesha laguma sheegin saa darteed culummaa waxay u daliishadaan xadiidka usuuliyiin iyo fuqahaba leh waxay u daliishadaan waxyigu waa noocyo badan yahay noociisa waxaa ka mid a qayb aan la akhriin oo sida qur-aanka aan loo akhriin min alwaxyi maa laa yutla baa ka mid ah nabigu waxyi buu ku jawaabay waxyigiina hadda waxyi qur-aan ahoo la akhriyo meel ku qoran ma ah bay u daliishadeen waana ku cadiya xadiidku sidaa maka la yidhaahdo laakiin eh, ibn abi xaatim fii tafsiirihi aayaddii suurat اlbaqara wa atimu اlxaja wاlcumrata lilah tafsiirkeeda ayuu xadiidka ku wariyey min ariiqi caطaa sanad dacfi ku jiro saa'ilkan markuu nabiga su-aasha weydiiyey yowma aljicraana xadiidka yaclaa waxaa soo degay qowluhu tacaala wa atimu اlxaja wاlcumra waxyiga marka meeshan aan lagu sheegin aayadaas waa atimu lxaj ay ahayd buu asagu wariyey kadalika alimaam aabaraani fi lmucjam اlawsat asna sidaasuu ku wariyay min ariiqin aakhar aw ukhra oo daciifa ah labadaa ariiqe dacfiga ku jiro haddaan la cuskanin oon lagu fasirin waxyigii aan la sheegin aan lagu fasirin waxay noqonaysaa siday fuqahadu sheegeen ama mas-uuliyiintu min alwaxyi maa laa yutlaa oo nabiga mararka qaarkood wuxuu ku jawaabi jiray as'ilada ay ummaddu weydiiso bilwaxyi buu ku jawaabi jiray waxyigaana waxyi qalbigiisa lagu shubayo masale la fahansiinayo loo fatwoonayo wey xaggana aan qur-aan la akhrinayo aan ahaynoo masxafka ku qoray sidaasay markaa noqonaysaa laakiin xaafidku ishkaalkaas isagu sheegay wuxuu leeyahy halkaasaad moodaa in aayadda ay tahay aayaddu aayaddaadii sida looga qaadaan jawaabtii saa'ilkana xoogow ma caddo ma caddo oo ishkaal ba halkaa ka imanaya aayaddu waatimu alxaja walcumrata lilaahi baa la yidhi ninkii koodka qabay ee isku soo dhammooqay ee iska soo buuxiyey cadarkoolaha ee jaakadka soo xidhay siday aayaddu xugmigiisa u cadaynaysana laftirkeedu waxay u baahan tahay fiiro gaar ah xaafidku waa isku dayay laakiin waad akhriya waad fiirin kartaan kulle xadiidka fi saxiix bukhaari ka fiiriya baabu mawaaqiiti alxaja walcumra xajku wuxuu leeyahay laba laba madal buu leeyahay laba madal buu leeyahay xajkii cumradu laba madalood buu leeyahay miiqaadna waa makaani midna waa zamaani bimacnaa waxaa laga wadaa xajkii cumradu waxay leeyihiin goob laga xidho iyo xilli la xidho oysan asaxaynin mar kale xilli kale asaxaynin mawaaqiidda zamaaniga ah waa shawaal iyo dulqacdo iyo dilxijo wey marka xaj la joogo xaj haddaad xidhato bisha sawaal shawaal ama shuwaal ama soonfora u taqaanaan iyo bisha ku xigtee dilqacda la yidhahdo ama sidataal la yidhaahdo iyo bisha dilxijee carafa u taqaanaan saddexdaa bilood buu xaj xidh haddaad bilaha kale xaj xidhato ma guntamayo wa salaad duhur oon la gaarin wakhtigadood xidhatay wy isqaban mayso mawaaqiid marka zamaani ah oo xajku in la xidha ay waajib tahay ninka xaj doonaya aan laga hormarin karin xaggana aan laga dibdhigi karin baa jiro taas waa masl ijmaaciya waa xajku waa gooni amaa cumradu sanadkao dhan baa iyadoo la xidhan karaa labayo tobanka bilood baad xidhan kartaa hal mar bay mamnuuctaho cumro inaad xidhato adoo acmaal xaj ku jira oon weli ka dhammaanay xajka acmaashiisii cumro ma xidhan kartid cumrihi xaj waad wada xidhan kartaa u qaarin waad noqon karta cumro intaad hormariso ood ka xalaalowdo xaj waad soo idhan karta waad xidhan kartaa kadib laakiin adoo xaj xidhay oo xaj ku jira oon acmaashii xajka aan dhammaynin cumro qac kama siin kartid laakiin cumradu sanadka intiisa kale iyadu way furan tahay masalada cumro ma lagu ceeshan karaa sanadkii hal mar wax ka badan iyo maya masale khilaafiya salafku waa iskumaan dhaafeen maalig iyo jamaaca min ataabiciin o min sirin ka mid waxay dhihi jireen sanad hal mar unbaa sanadkii la cumraysan karaa kal xaji xaj iyo cumro waa isku mid ma soo noqnoqdaan fi mara waaxida in cumrada lagu ceshadana oo sanadkii laba goor ama saddex goor cumraysatana waa karaahay dhihi jireen karaahiya cibaadana isma galaan hadde jumhuurtana waxay e, e, ayagu ay in lagu ceshado taas marka waa miiqaadkii zamaaniga hadda wuxuu ka hadlaya sheekhu waxaa weeye miiqaadkii makaaniga goobaha marka la tago in laga xidha xajku la raba ayaa hadda caawa laga hadlaya saddex xadiid imaamku keeni doonaa xadiidka koobaad xadiid ibni cabaas buu ku bilaabay baabka wuxuu ku xijin doonaa xadidka cabdillahi bni cumar wuxuu ku xijin doonaa xadiidu jaabir siduu u tartiibiyey saddexda xadiidna cabqariyada imaam muslim baa ka muuqanaysa iyo diqadiisa maxaa yeele xadiidka hore ee ibni cabaas waa xadiid muttafaq ah oo bukhaari iyo muslim isku waafaqeen sixadiisuna a'immadu ay meel dhigeen wey wax shiki iyo taradudna uusan ku jirin asagu hormariyo wuxuu ka dhigay asalkii iyo dhagaxii lagu asaasaya axaadiista baabka wuxuu maqhrato oga dhigay xadiiu ibnu eh, cumar oo wuxuu asagu gadaal u geeyey waxaa ku jira qayb uu leeyahay anuu nabiga kama maqale waa la ii sheegay marka haddii ay qayb ku jirto ay saxaabo kale kuu sheegeen adigu darajada labaad baa tahay wey xadiidka jaabir buu u dambaysiiyey oo maxaa yeele dacfi baa sanadkiisa ku jiro asagaaba ku sheegay fii kitaabihi tamyiis saa darteed shaahidka ugu dambeeyuu ka dhigahaya muslim qaabkaasu marka xadiidkabaabka u tartiibi qaala imaam wuxuu ihi xadaana yaxya bnu yaxya wakhalf ibnu hishaam albazaar aburabic sulaym bnu daawuud alcataki waqutayb bnu saciid jamiican raggan haddee culummada xadiidka warinaya in badan baynu soo shegsheegnay wi hadda ka dambeeya waan dul maraya wixii uu nagu cusub mooyee ila waad soo qabsateen jamiican can xamaad ibnu zayd buu u jeedaa qaala yaxya wuxuu yihi ahbarnaa xamaad bnu zayd can camr dinaar almaki can taawus bni kaysaan alyamaani can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma taawus iyo camru dinaar waa isku dabaqa ah, wa maca daalika wuxuu ku qasba camar inuu taawus xadiidka ka sii qaato xag inkastoo taawusu daweyn xagga sanadka laakiin isku dabaqo n cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal wuxuu uhi saxaabiga waqata rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu madaleeyey waqata min altawqiit wuxuu xadiday nabigu sargooyey waqata rasuul lah rasuulka ilahi wuxuu u jaangooyey nabigu liahli madiinati reer madiino inay ka xarmadaan dalxulayfa meesha la yidhahdo reer madiino hadday xajinayaan dalxulayfa markay marayaan waa inay xajka xidhaan weeye waana siduu nabigu yidhi calayh isalaatu wasalaam markuu dalxulayfa soo gaadhay buu nabigu xajka xidhay oo u xarmaday madiina kama soo xidhannin iyadoo culummadu ay isku waafaqsan yihiin sida ijmaac lagu soo guurshay calaa kalaamin fiihi inay bannaan tahay marba adaad xajinayso guriga markaad ka baxsa inaad xidhato min duwayrati ahlika nairobi baad ka xajinaysaa ayroboodka nairobi baad ka xidhan kartaa gurigaada markaad ka baxaysaad xidhan kartaa intaad labisatay xraamkaadi howlahaadii laakiin see fadli badan ma in gurigaada aan ka xidho abcadu mantiqa aan ka xidhaa fadli badan mise goobtii uu nabigu ka xidhay ee ummadda u madaleeyey ee u xadiday ee u siira dhigay baynu ka yaa fadli badan siduu nabigu yeelay baa fadli badan siduu nabigu yeelay baa fadli badan walihli shaam waqata liahli shaam ree shaam dalxulayfa waa miiqaadka ugu fog agga makamarka la yidhado miiqaadka oo ugu foge laga soo xarmado wey waad arteen waa madiine qarkeeda dalxuliif madiinay saaranta waa aragteen ad soo dhaqaaqada waad joogtaa makana waxay kuu jirtaa dhowr boqoloo kilomitr waa iyada ugu fog waa liahli shaam muwaqata liahli shaam reer shaam nabigu wuxuu u madaleeyey aljuxfa meesha mahayacana waa la yidhaahdaa juxfa meesha la yidhahdo reer shaamna ayagu markay soo xajinayaan inay juxfa ka xarmadaan baa nabigu u madaleeyey mahyacanawa juxfo waxaa loo yidhi taariikhiyan waxaa lagu hayaa meel okey nabigu ay ka dacwoodeen dadkii deganaa ee markii madiine laga dacwooday dacardhiiggeedii iyo malaariyadeedii iyo qaniinkeedii duumadeedii okey nabigu ilahay barin qandhada inuu ka raro madiino u raro halkaasiyo juxfo la dejiyo asalkeeda horena nimankii camaaliqada la odhan jiraybaa intay ku soo duuleen reecaad aqwaam ka midoo deganaa yarib bay u qaxeen halkaas iyo juxfay degeen juxfo markay iyagu degan baa haddana ilaahay ku rogoo daad baabaabiyoo reeqay eber ka dhigo nafarbaa aan ka reebin juxfo marka waa ebriso ama mariso wey macnaheedu ruuxii dega waa baabi'isaa halkaasna reer shaam ayaa loo madaleeyey waliahli najdin ree najdi reekoraadka xaggaa riyaad iyo qasiim iyo buraydad ka iman hayeena qarna almanaasili buu nabigu u madaleeyey qarna almanaasil ahlnajd halkaas iyaguna ka soo xarmanayaan atadii horaa kuu socota wawaqata liahli اlyamani wuxuu nabigu u madaleeyey oga dhigay miiqaad iyo meelay ka xidhaan iyo lamlam meesha idinku ka xidhataan weeye qof kastoo bini aadanaho maka soo aado xaj u soo kaca af artajah meeshuu doon ha ama galbeed ha ka yimaado ama bari ha ka ama waqooyi ha ka ama koonfur ha ka miiqaad buu ku soo beegmayaa ama wuu la simayaa labada midun wey inaad soo dulmarto iyo inaad la sinaato haddaad dumartana waa khayr haddii adaan mari karinna markaad la siman tahay umbaad xidhanaysa sidaan baad yeeli wixii koonfur ka imanaya oo dhan sida soomaalida etoobiyaanka kenya ree yaman iyo lamlam bay ka xidhanhayaan wixii bari ka imanayana waxay ka soo xidhanhayaan qarnulmanaazil najdi barigaasay ka imanayaan wixii ka imanaya halkaas iyo waqooyina oo reer iyo masar iyo walhal maalana ah waxay ka xidhanhayaan juxfay ka xidhanayaan wixii xagga madiino oo galbeed ka imanayana waxay ka xidhanhayaan daxulayfa saanbay noqon afar dajahaaba marka miiqaad baad ku beegi ama waad la simaysa baad dul mari ama la simaysa qaala nabigu wuxuu yidhi fahunna meelahan la madadeeleeyey lahunna lilmadaa'ini bay u ahaatay fahunna mawaaqiidda la sheegay ee dalxulayfa juxfa qarna almanaasil iyo yalamlam hunna mawaaqiidda iyo siireyaasha aan dhigay lahuna lilmadaaini magaalooyinka maxaa la sheegay madiino shaam najdi iyo yaman waadii lahuna la yidhahdo bacdu nuskhana waxay qorayeen riwaayad baaba iman doonee fahunna lahum waa sida fiican fahunna mawaaqiidda lahum liahli اlmadaa'in dadka deganaa meelaha madiine degan ee shaam degan ee najdi degan ee yeman degan baa iska leh ama marka ahlka ha la sheego ama ha la gooye had iyo goor waa kuu qadar asagu baa loo jeedaa dadka mawaadicda ila magaale ma soo xajinhayaan magaale ma dadka soo xajinhayan baa loo jeedaa ayb waliman duul bay u ahaadeenoo ka xarman kara ataa soo mara calayhina al almiiqaat mawaaqiit ruuxii soo mara een ree madiina ahaynna uu ka xidhan adoo maraykan ka yimid baad madiina soo marta oo soomaaliya ah dhihi waxaan ka soo xarman jiray iyo lamlame waxaa miqaad kuu ah dalxulayfa kuu ah juxfaad ku soo beeganta aduu ka yimid halkaas iyo bari waad ka xidhanaysa aduu waqooyi ka yimid baad ku soo beegantay qarnulmanaasil waad ka xidhanaysa kala qaad waliman duul bay u ahaadeen ataa ay mara calayhinna caal mawaaqiit soo mara oo min hayri ahlihinna dadkii asal loogu talagalay aan ahayn oon ree madiina ahayn oon ree yamaneed ahayn oon ahayn ree najdi aan ahayn oo ree shaam aan ahayn oo miman duula araada doonay alxaja wاlcumra shardi wey ninka soo maray ee cumri joonaya xaj ayaa ka xarmanaya haddii aad soo marto adoo ganacsadaa ama ardaya ama dan kale u socda waxba kuma qasbi inaad xidhato waxba lagaama rabo culamo qabtaa jira ninkii soo mara mawaaqiiddaas tacdiiman libeyt illahi inuu xarmadaa wanaagsan ama waajib abaa ah yidhi way jiraan laakiin xadiidka daarkiisu waa maxay lagaama rabo nabigaa qayday fahunna lahunna waliman ataa calayhinna ay mara calayhinna miman min hayri ahlihinna miman araada alxaja walcumra uu xaj doonaya taysiir baa la rabaa intaan fahunna lahunna waliman ataa calayhinna min hayri ahlihinna miman araada alxaja walcumra niman ba wuxu hi waa mudraj min kalaam ibni cabaas niman baa tilmaamay muslim sida daahirkiisa hadda wuxuu ku inuu yahay min qawli rasuul alayhi salaat kadalika xufaaduna u badan yihiin ibn xajarna wuu asaga muslimana kitaabkiisa atamyiiz waa laga soo guuriyay hawsha inuu tilmaamay inkastoo ikhtisaar ku jira safxada ka fiiriy inuu kalaamu rasuulillahi yahay baana loo badan halkan marka waxaa ku jira masale muhiima ah ku jirta reeshaan baa miiqaadkaadii dalulayf madiinaad soo martay adoo reeshaam madiina soo martay dalxulayfa inaad ka xarmataa la rabay waad dhaafto shaam miiqaadkooda juxfaad ka xarmatay oo intaad dhaaftay iyo markaad la siman tahay juxfaad ku leexatay ama aad ka xidhatay maxaa xal ah ila nabigu laba arrimood buu sameeyey bilaadii mid walba meel buu u seereeyey ree yaman halkaas ree najdi halkaas ree shaam halkaa ree madiina halkaa buur ree ciraaqna waa inoo dambe waa iman doonaa wuxuu kaloo ku daray axadkii soo mara en bilaadan aan ahaynna waa la xugum ee cumro iyo xaj doonahaya jumhuur ahlicilm waxay qabaan adoo reer shaama ah, haddaad dalxulayfa soo marto dalxulayfaad ka xidhan mana dhaafi kartid inaad dhaaftana waa xaaraan adoo ree yamaneeda ama ama soon koonfurta bariga afrika ka soo xajiyey jalamla ma dhaafi karti haddaad doonta aad sii martid dalxulayfi iyo madiine intaad ku horraysa halka aad ka dhacday ma dhaafi kartid jumhuurtu halkaasay mareen lama dhaafi kara dha waana xaaraan in la dhaafo ninkii dhaafana dhiig baa ku waajiba yidhaahde halkaasay la mareen kaasay ku dhegeen oo ah fahunna lahunna waliman ataa calayhinna ay qaystaan waliman ataa calayhinna min hayri ahlihinna ree madiina maadan noqonin ree reeya lamlamba yaadan noqonin laakiin waad soo martay miiqaadkii kugu soo horreeyey baad ka xarmanaysa dad dhaaftana maxaad ku dhacday xadiidkii baad jebisay ayib xanafiyada badankood iyo qowl maalikiyo xoog badan abuu huurkii shaaficiga ahaana uu xoojiyey ibnu mundurna uu doortay waxay leeyihiin waad dhaafi kartaa dhiigna kugu waajibi maayo oo intaad kan dhaafto iyaad kaa kale eed asalba lahayd baad ka xarmanaysa ama miiqaad kaloo agga ka xigaa ka sii xarman kartaa wayna kuu bannaantah wax dhigaan lagaama rabo laakiin walafdalu bilitifaaq waa maxay miiqaadka u horreeyey eed soo marta inaad ka xidhataa yaa fadli badan bilijmac waxaa laga hadlaya waa ma xaaraanbaa ma dhig baa igu waajibi mise maye waa laga hadlaya xaggee marka dhibku ka jira dhibku wuxuu ka jiraa laba cumuuma meesha ku jira ayaa madaxa isgelinaya waqata liahli اlmadiinati kada waqata liahli shaami kada waqata liahli yamani kada waliahli najdin kada baa layidhi ruuxii reer najdi ah ama reer yamaneeda ama reer shaama ee meeshaa soo mara inuu ka xarmanayo ayaa ku cad ama miiqaad kale ha ah soo maro ama miiqaad kale ha u dhimanaado umuumka halkaas laga fahmaya ninkii ree shaama ee miiqaad kala soo dhaasagoo soo dhaafay inuu juxfa ka xarman karaa laga fahmaya taas marka waa umuumka halkaas kaga jira ree yamane ree madiino xataa miiqaad kale hadday maraan dalxulayfi ka xarman karaan ree yalaalam xataa miiqaad kale hadday maraan liahli اlmadiinati markaa la fiiro cumuum baa ku jiro ree madiina iyagoon la kala qaadin ama miiqaad kale ha u soo horeeyo amaysan u soo horaynin ama mid kale ha mareen amaysan marin laba gooroba waxay xaq u leeyihiin inay ka xarmadaan hmm. dalxulayfa cumuumka halkaasaa laga fahma qolya waxay leeyihiin maya waxaa ka hor imanaya midda ah waliman ataa calayhinna waliman ataa calayhinna maxaa ka soo baxay nin walbo miiaad soo mara miiaadka u horey inuu ka xarmado wey hadduu doono kubaha ka dambeeye marka labada cumuum bay iska horkeeneen oo tacaarud baa ka jiray leeyihiin marka waa masale khilaafiya marka waxba ummadda dhiig yaan lagu waajibinin ama ra'yuljumhuur waxaa wey dhiig baa waajibaya faman kaana ninkaada duunahunna duuna almawaaqiid famin ahlihi reerkiisuu ka xarmanaya ninka dulxulayfaba ka sokeeya xagga maka jira ama juxuufa ka sokaya xagga maka ka sii xigay halkaaba degan degigiisu uu yahay faman kaana duunahuna duuna mawaaqiiti ninka degan oo xagga maka xiga famin ahlihi fayuhilu min ahlihi gurigiisuu ka xarmanaya wakada fakadalika nin walba ninkuu kasii sokeeyo ee xagga maka ka xiga halkaanbu kasii xarman xataa ahlu makkata xataa ree mako yuhiluuna waxay ka xarmanayaan minha min maka maka waxa laga xarmado waa xajka keliya ogoaada ogaada hadda cumro xaj cumra maka lagama xidho salooma ogo waad ka bixi un mako waad ka bixi meel kalon baa tegi waxaa ka asaxa in maka laga dhexidho waaun xaj waa xajsaa ogaada yuhiluuna waxay ka xidhanayaan minhaa min makatay ka xidhan haddaba markaad tagtaan soo maka kama xidhataan intaad sii cumraysataan oo bisha sida taaldhammaadkeeda aad tagtaan dilqacda ama dilxijoobkowa aad tagtaan ama laba iyo saddex cumraysataan xalaalowdaan ood hawlina iska qabsataan maalinka sideedaadso aj ma xidhataan oo mina ma aadaan eedamaree makaa tihiin xataa ahlu maka waxaa weye ninkii deganaa iyo muqiimku waa isku mid ninkii soo galay xaj u yimid ee cumro dhamaysta ama xalaaloobiyey waa ree mako bixi mahay halkaan baad ka xidhanaysaan aroorta sagalaad sideedaadun baad xidhanaysaan xajkiina حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم الأموي حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه أبيه مركع عبد الله بن طاووس وهو متابعين يا عمرو بن دينار can ibn abbaasin radi allahu tacala canhuma ana rasul sal slm waqata wuxuu u madaleeyey ama u seereeyey liahli madiinati dalxulayfa waliahli shaam aljuxfata waliahli najdin reekoraadka najdigu dhulka hore waxaa layhahda qowga ah qarna almanaasili qarni in rada la reebaa loo badan yahay in rada la reebaa loo badan yahay e, ninkii iska lahaa e, asaxaax jawhari iyo wuxuu yidhi waa qaran baa la akrinaya qaran alma qaran waa la xarakayn buu yidhi wuxuu ihi waa now wuxuu leey waa ugu khaldamay غلط فاحش بالاتفاق باتفاق أهل الحديث وأهل اللغة واللسان xaafidka wuxuu leeyahay now waa ku tiigsaday laakiin qaadi ciyaad wuxuu ka soo gooriyey ninkii qaabisi la odhan jiray ee qariib muwada qoray inay labadaba bannaan yihiin labada inay bannaan yihin almihim waa ra'yi laga fiican yahay uways laakiin khaladkan loo cafinayna jawhari waxaa weeye wuxuu uhi uways alqarani saxaabiga ninka taabiciga ah qarani waxaa loo nisba ilى qarni اmanaaزil dhulkan uu ka soo jeeday buu i qarankuna ninkaa loo nisbayona waa qoys ree yamaneed oo ree muraad qaran la yidhaahdo taa waa khaladan loo cafinayn laakiin lagu qilbixin karo waxaa weeye goobtan qarnina waa la akhriyi karaa qaranna waa la akhriyi karaa wlahli yaman ree yaman wuxuu u madaleeyey yalamla meesha le wa qaala wuxuu goobahan aan cayimay lahum linnaasi bay u ahaadeen dadka reer madiine iyo ree shaam iyo ree najdi iyo ree yamaneed walikulli aati mid kastoo yimaadayna u ahaadeenoo ataa calayna soo mara nin walboo yimaado musaafiroo soo marana walikulli maarin ataa calayhina nin walboo socdaal ama e, e, socdoo soo mara meelahan bay u ahaadeen oo min hayrihinna dadkii asal loogu talagala ama reer madiine ahaan ahayn oo mimin araada alxaja walcumra wman kaana duuna dalika intaa ruuxii ka sokaya meel ka sokaysa degan famin xayu anshaa asafar safarka meeshuu ka bilaabuu ka xarmanaya famin xayu anshaa asafara meesha aad go'aansatay inaad maalinkaad go'aansato inaad xarmato goobtaad joogtun baad ka bilaabaysa yaad ka xarmanaysa xataa ahlu makkata reer maka ilaa mako ay ka xarmadaan min makata ay ka xarmadaan laba mutaabic xadiidka ibn cabaas ka keenay wuxuu u gudbay shawaahidii xadaثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور يهل وحي كحرمنا يهل أهل المدينة يعني وحي كحرمنا التلبية أي كر قادها أيان هلالك أسلكيزها الدواء عدك كر لو قاد من ذا الحليفة ماشى اللي ذا الحليفة meeshii baaxuurka badnayd caws baaxuur ilhaan jirto waadi baa ku yaalo saas wadaaduna dhihi jireen kolley uun nagaadh biyaha ka dhexbahaa xulayfaha la yidhahda cinda alcarab cawskeenni marka qundhada ahaa miyaa ma dalkii ka dhexbixi jiray meelaha biyaha waxay noqon wadaadana dalxulayfa meeshii baaxuurka lahayd ban dhihi baaxuurkuna waa nooc cawska ka midoo ma aha dal iyo midna ma aha iyo qundho ma aha saasay wadaaduna way soo dhaweyn jire wadaadihi soomaaliya markay nusuusta fasirahayaan dhulkooda waxaan laga helayn waxa dhulkooda laga helay ugu dhow ku fasiri jireen hadda ka hor baa idiin sheegay kaafuurka markay noo maxay noogu fasiri jireen xabaghadi ama malmal waxaasna dhihi jireen mana aha kaafuurku midna waxaa weeye oo ubaxa timirta timirta ubaxeedoo la shiiday wey dhib ma ah way isku urdhow yihiin timirta ubaxeeda marka la shiido sida xabaghadiga malmalkay urtaa xabakadii malmalku wuxuu qaban jiray cayaankii waxaasoo lagu waxeeyaa daldalaacii wuu joojiyaa wax badan buu qabta waa kiimiko ubaxa timirtuna sidaasuu sameeyaa oo isku dhowiyey isku dhowiyey yuhillu ahlulmadiinati waxay ka xirmanayaan min alxulayfati meeshii baaxuurka badnayd ama madiina agteeda ayd wa ahlu shaamna min aljuxfay ka xarma ebriso ama meesha dadka baabiin jirtay ee la eedi jiray wa ahlu najdinna min qarnin qowgaasay ka xarmanayaan waa waadi iyo ma ahe waa qow iiiba waa la sheega qaala cabdlmucmar wuxuu yidhi arnumanaaiarnuacaalib ma aha arnuacaalib agga aaif buu jiraa qaala cabdulaahi wuxuu yidhi wabalaqanii waxaa isoo gaara abdulahi bn cumar weeye saxaabigu waxaa isoo gaara anuu ma maqale ana rasuula sal slam qaala inuu yidhi wayuhilu ahllyamani min yalamlama reer yamanna waxay ka xarman oo ka xidhan xajka iyo cumrada yalamlam meesha la yidhaahdo يلملم ميش اللي يدهدو لفظك وحاكو يهل باكو من هذا يهل وصيغة خبر والمراد الأمر والأمر لا يرد بصيغة الخبر إلا للتأكيد بأصولك اللي يدهده أمرك عضي عض iyo in khabar ahaan iyo war ahaan lagugu sheego amarna laga wado kaasaa ka xoog badan kii caddaa idan yuhillu waa maxay ha ka xarmadeen wey hadda waa khabar ahaan waxay ka xarmanayaan waa maxay waa masale musallama aan muran lahayn xaqiiqa sharciya weeye laba garan mari karo amarkii tooska ahaa yuhillu baa ka xoog badan لأن الأمر لا يرد بصيغة الخبر إلا للتأكيد تأكيد الأمر بين هذا الفصوليين ويهل أهل اليمن من يلملم بان كم مقلي بيقول المهم مراسل الصحابة وعليس مال عبد الله بن عمر أصوات وصن مقل صحابة أشيكتي wuuna sheegi doonaa ragba jamaacaha ii sheegay buu odhan doonaa wazacamuu jamaacu ka dhigi doonaa maraasilu saxaaba weeye waana maqbuula lianna bacdahum kaana yarwi lianna bacdahum kaana yarwi can bacdin waa kii anas uu yidhi iyo baraa ibnu maalik barhkaano barhka xadiidka ka qaadan jiray oo axaadiida nabiga aana ka maqal annagu ka maqashay baana ka qaadan jiray nabigana waan u tiirin jiray maxaa yeelay beenta maanan aqoonin bun annagu beenta ka barateen inaan nabiga ku been abuuranno ama saxaabi waxaan jiro uu sheego maanan aqoonin aafo naga dambaysa wey marka maraasiilu saxaaba waa maqbuula lanna kulluhum waa maxmuulun cala alcadaala wey maxaa ibni cabbaas ood ogtihiin nin yar buu ahaa axaadiistu nabiga ka maqlay labaatamiyaa la gaadhsiiya si toos ooga maqlay labaatan iyo dhowr axaadiis badanoo kumaan kumuna wariyaa boqolaal ah kulligeed saxaabu ka maqlay abubakr iyo cumar iyo raggaasu ka wariya nabiguna u tiirinaya saa u ogaada culumadu way caddeeyeen markaa kusii mashquulnawsha iyada <clears throat> xadaanii zuhayr bn xarbin wbn abi cumar alcadani muxamed ibnu yaxya qaal ibn cumar wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan yani ibnu cuyaynata can zurihi muxamed can salim bn cabdillaah can abiihi mutaabic marka u keen xadiidkii ibnu cumar ariiqi naafic ibni cumar bad hadda hayseen haddana waa salim can ibni cumar ana rasul sal slm qaala wuxuu yidhi yuhilu ahlu lmadiinati waxay ka xidhanayaan min da lxulayfa wayuhilu ahlu shaam reer shaamna waxay ka xidhanayaan min aljuxfa wayuhilu ahlu najdin reer najdina waxay ka xidhanayaan xajkii cumrada min qarni اlmanaasil meesha la yidhaahdo juxfa hadda meesheeda waxaaba la yidhahdaa raabo raabo ba hadda la yidhahdo magacii juxfa waa laga bedelay raabo baa la yidhahda qarnu lmanaasil bay ka xidhanayaan qaala ibnu cumar wuxuu yidhi wadukira lii waxaa la ii sheegay walam asmac anugan aan nabiga aanan ka maqal ana rasul sal ly slam qaala inuu yidhi wayuhilu ahlu lyamani reeman waxay xajka ka xidhanayaan min yalamlam ay ka xidhanayaan وحدثني حرملة بن يحيى التجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن شاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أظن حرب إن زهري لسكم متابعية بأوكياني وهذا يونس عن الزهري يهرانا وحطومة سفيان عن الزهري قال وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم yaquulu rasuulku labaan anugu maqlay haddaan cabdullahi bni cumar ahay muhallu ahli اlmadiinati dulxulayfa ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن مهل يعني موضع الإهلال مهل ومدخل مخرج وكله marka labadii laan baa la isku dhuftay muhallu ahli lmadiinati reer madiina meeshay ka xarmanayaan ama ay ka dhawaaqayaan talbida kor oga qaadayaan waa dulxulayfa meesha la yidhaahdo wa muhallu ahli shaam reer shaam meeshay ka xidhanna mahyacatu weeye meesha la yidhaahdo wahiy aljuxfa wmuhalu ahli najdina waa qarnun qarnu manaasil bay ka xidhanayeen qaala cabdulaahi wuxuu yihi wazacamuu waxay sheegeen saxaabo dhowr jamaaco wazacamuu waynu soo maray ana zacma qad yuطlaqu wayuraadu alqowl اlmuxaqaq zacmigu mar baa la sheegaa adoo ka wada dakara iyo xakaa marna kuturukuteentaa zacmo la yidhaahdaa warkaan la hubin bisa matiyat rajuli zacam waa kii xadiidku ku yimid hadda wuxuu ujeeda saxaabigu zacmigan waa kii xaqiiqiga ahaa waa zacamuu dakaruu wey ahbaruu way ka dhigan tahay wazacamuu saxaaba jamaca waxay sheegeen ana rasul sal l slam walam asmac dalika minhu anuu nabiga kama maqan laakiin niman baa ii sheegay saxaabada ah qaala subanu inuu yidhi wamuhallu ahli اlyamani ree yaman meeshay ka xidhanayaanna yalamlamu meesha la yidhaahdo weeye mutaabaco kali buu u gudbo saddexaad waa xadiidkii ibni cumara waxadaanaa yaxya bnu yaxya wayaxya bnu ayuub almaqaabiri waqutaybatu bnu saciid wacali bnu xujr asacdi qaala yaxya isagu wuxuu ihi fii riwaaya yaxya markuu xadidka warinay wuxuu yidhi akhbarana saasuu isagu yidhahda hada waa taqaanaan wa qaala alaakharu wadaadaha kale saddexna waxay yidhaahdeen xadaanaa ismaaciil ibnu jacfar ninka akhbarana ismaaciil waa yaxya bnu yaxya sidiisba akhbarnaaba u badan yaha ogtihiin ama yaxmnu ayuub almaqaabiri iyo yaxm qutayba iyo ibnu xujr iyo saddexda kale waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil asaguna wuxuu dhahay akhbarnaa ismaaciil buu yidhi ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir azuraqi can cabdillahi bni dinaar alcadawi mowlaahum anahu samic cabdullahi bnu dinaar saalim iyo naafic baa kulluhum yarwi can ibni cumara anahu samica inuu maqlay buu sheegay ibni cumaroo qaala yidhi amara rasuul رسول الله رسولك إلهي بأمري أمر هران مهل أهل المدينة إيه ويهل وتصمرت انتبه أمر عدب الغوشي أسوه بصيغة الإخبار أو اللي جيد أمر oo weliba amarka ku xoog badanna waa la soo sheegay isagoo ism laga dhigana waa lagu keenayba ayib oo mowdic caadi lagugu cadeeyey amar rasul rasuulka ilahi wuxuu amray ahl madiinati reer madiino an yuhilluu inay ka xarmadaan oo talbiyada ka bilaabaan min dilxulayfa meesha la yidhaahdo wa ahla shaamna wuxuu amray inay ka xarmadaan min aljuxfa meesha la yidhahdo wa ahla najdin reer najdina wuxuu amray min qarni inay ka xarmadaan wa qaala cabdulahi bn cumar wuxuu yidhi wa ukhbirtu waxaa la ii sheegay oo anugu aanan maqal annahu qaal nabigu inuu yidhi wayuhilu ahlu yamani min yalamlam reer yamanna waxay ka xidhanayaan meesha yalamlam la yidhaahdo wuxuu u gudbay xadiidkii jaabir ee u dambeeyey ee laysku hayay xadiikan isaga muslim ayaa fii kitaabi tamyiiz fii kitaabi tamyiiz buu ku cadeeyey oo kaga hadlay subxada ilaa aaahan beej buu xilalkiisii iyo uruqdiisii iyo kaga hadlay kadibna wuxuu yihi waxa maxfuudka cinda ahli xadiid wa xadiiu bni cabaas wa xadiiu bni cumar ama xadiiu jaabir ma sugnuu yidhi ereyada laga soo guuriyey inkastoo ikhtisaar uu ku jira waxaa ka mida ninkuu duruqda badiyey wuxuu idhi xaadiidta sheegaysa daatu cirqin inay tahay miiqaadka ree ciraaq ay ka xarmanayaan ayaa wuxuu yidhi falaysa minha waaxidun yahbutu sidaasna ibnu khuseyma asaguna sheega ibnu mundir baa sheega laakiin annaga xanafiyada iyo xanaabilada iyo shaaficiyadu hawshaa waa diidan yihiin waxaa la isku hayaa keliya waan garanay saddexdaas reer madiinoo dalxulayfaa reer shaamoo juxfaa ree najdi oo qarnulmanaasil ah ree yamaneedoo yalamlama afarta waanu garannay miiqaad shanaad ma jiraa oo nabigu ma sheegay oo ree ciraaq ay ka soo xarmadaan ree ciraaq ay ka yimaadaan bari laga yimaado mashriq culamo badan waxay leeyihin jumhuur الshaaficiya wاlxanaabila wاlxanafiya waxay leeyihiin waa mansuus nabiga jaangooyey reer ciraaqna daatu cirqin bay ka soo xarmanayaan waana mansuus kamaa nusa miiqaatu ahli اlmadiinati wa ahli الshaami wa ahli najdin wa ahli اlyaman sida loo cadeeyey oo nabigaa caddeeyey leeyihiin axaadiid dhowr ah bayna u daliishadaan oo xadiidkan jaabir ka mid yahay maalikiyada iyo wadaadaha kalena waxay leeyihiin iyo culamo badan saxaabadu ka yihiin in saxaabada ka yihiin cumar baa xadeeyey markii ciraaq la furtay oo muslimiin badan ciraaq ka soo xajiyeen khilaafada sayyidina cumar iyo waxay dhaheen haddaan aadno qarnul manaasil waa nugu fog yahay hadda markay ciraaq ka yimaadaan miiqaadka reer ciraaq ugu sokeeya markay koodan daatu cirqna ay ka leexdaan ee ku aadan waa qarnul manaasil kan shaamna way ka fogyihiinoo de shaam agga waxay kaa jirtaa agga waqooyi mise galbeed agga yar waqooyi bay noqonaysaa marka agga la fiiriyo marka uu aad buu nooga fogyay dheen maxaan samaynaa wuxuu yidhi waxaad yeelaysaan daatu cirqin oo ku beegan halkaas iyo juxfa daatuciranka xarmada asagaa u jideeyey sayidina cumar baa gooyey fisax ilbukhaari bay ku sugan tahay muslimna meel buu ku tilmaami doonaa laakiin saas wadaaddaa maray wadaaddaha mare waxay leeyihiin waxaa u daliil ah xilligii nebi maxamed uu jidaynayey uu seeraynayey mawaaqiiddan dhigahayay wax ciraaq ciraaq lama furaninba ciraaq lama furaninba marka ma quudaan jirin qoryo u guraa ciraaq lama furanin bay yidhaahdeen waxaa lagu bushiyey nimanka shaamba lama furanin shaamta nabigu ugu goynhayo lama furanin yaman dad yar baa dacwaa ku maqnayd oo saxaabaa ku maqnayd dacwaa ku socota marka hadday tahay lama furana shaamba lama furano waxaa la furtay shaam he khilaafo sayidina abubakar cumar baa la furtay waxaana sii bilaabay sayidina abubakar nabigu meelo badan buu ku cadeeyey dhulkanoo dhanba inuu qabsan doono uu ka talin doonaan ummadiisu adduunkao dhan baa nabiga loo koobay bariya galbeed waqooyiiyo koonfur intuba markaasaa la tusay inta mulkiisu uu gaari doono hawluu og yahay buu nabigu sii dejiyey oo ummaddu usii fatwooday waxay dhaheen waxaan ka wadnaa ciraaq lama furna waxaan ka wadnaa muslimiin ka soo xajiyey ma jirin laakiin shaam dad muslimiina ka imanaya haba yaraadeene adu qiyaalkaasay ku jawaabeen muhiimadu waxaa weeye sayidina cumar inuu jideeyo waa masalatu ijmaac inuu muran ma laha laakiin sayidina cumar markuu jidaynayey ee sayraynayey ma xog la'aan baa hayso xadiidkuusan maqal mise xadiidku ma asixin baa laisku haya muhiimadu waa inta xadiidka jaabirna waa ka axaadiista ku timid xadiidka jaabir baa ugu roon shan xadiidku kalea ku yimid waan tilmaami doonaa xadiika ugu ran waa xadiiu jaabir saasuu u keenay inuu shaahid u noqdo labada xadiiee ka horeysay ee baabka ku sugnaa وxadثna إسحاaq بن ibrahيm الxandr سن rahuya أخبرna روح بن عباadة القyسي xadثna بن jurayج cabdالmلك بن jurayج أخبرna أbو الزuبير محaمد بن مسلم ddrس الmkي أنhu samca jاabir jاabir بن بن cabdالله رضي الله taعالى عanه يusأل la weydiinayo canilmuhalli meesha laga xarmanaya xajka la weydiinayo faqaala wuxuu idhi jaabir samictu waan maqlay uma intahaa samictu waxaan maqlay uma intaa kadib intaha abu zubayr baa xadiidka ka istaago ka joogsaday faqaala abu zubayr wuxuu yidhi uraahu waxaan u malayn samictu in jaabir annabiya subana sal slam idan shaki baa ku yimid abu zubayr wuxuuna ka shikiyey in jaabir xadiidka uu nabiga gaadhsiinayay iyo in kale waad fahanteen baan u malay waqfigaasaa ku jira waxaan maqlay jaabiroo la weydiinay caynmuhalli meesha laga xarmanayo xajka faqaala jaabir wuxuu ihi samictu jaabir qaaladan dambe qaa'ilkuu dambe samictu odhanaya waa jaabir uma intaha ninka muntegayntoona waa abuzubayr saa u kale ogaada xogow yar qanaf baa ku jira meesha intaan baa laga wada uma intaha abu zubayr baa ka joogsaday xadiidkii inuu sii wado faqaala wuxuuna yidhi uraahu ay adunnu waxaan u malaynayaa yacnii inuu u jeedo annabiy nabigaan maqan inuu u jeedo sa darteed ibnu maaja iyo axmed xambal ayaa xadiidka wariya iyo axaawi fii sharxi macaani min turuqin alaa jazman min hayri taradudin oo samictu rasul isagoo sheegay antii miiaadba waa sheegay markaas afarti miiaad buu sheegay markaas wuxuu ku daray miiqaatu ahli ciraaqna waxaa weeye daatu cirqin daatu cirqin marka malahaasi waxma lagu bushii karaa mise maya muslim fi tamyiiz daara fi cilal tatabuca waxay u arkeen inay cilo tahay laakiin almuqara fi lmusطalax waxaa weeye الظن في باب الرواية ينزل منزلة اليقين إلا بدليل ظنiga ruwaadu iyo xufaadu ay wax maleeyaan صaxaaba ha noqdeen taabici ha noqdeen waxaa laga soo qaada kalyaqiin ilaa daliil hadashimay وظن في bاب الرواية ينزل منزلة اليقين إلا بالدليل xataa hadduu mawquuf yahay oo jaabir uu fatwoonayo waa min qabiil rafci xadii marfuuca laga soo qaaday lanna waa baab aan lagu ijtihaadi karin seeraha in loo dejiya dadka laguma ijtihaad sayidina cumar muxuu sameeyey markii la yidhi miiqaad ma haysanine waa nugu fotahay qarnu manaasir maxaan samaynaa wuxuu hi ka luun jeexda aw qarnu manaasir wataa saas meesha ku aad markaad maraysaan waxba safar dheer ha soo geline halkaa ka xidho hore u socdo wax kale muusan samayn asalkiin buu ka luun jeexda waana la ogolyahay marka xataa haddii le waa mawquuf mawquufkaani waa fii xukmi الrafci lanna jaabir baabkan baabka ku ijtihaadi kara maaha qiyaasna ma galo galo tawqiif tawqiidku waa shay muqadara idan ra'yigu markaa muslim iyo daaraqudni iyo mareen iyo xaafidku iyo cafwan daaraqudni ay mareen iyo muslim iyo nawowi oo hoos taxsanal xadiidku waa dacfi baa ku jira leh fartaasaa kugudan warkooda bal isagoo dhammaysta intaas yarta ah horta saa u fahma faqaala samictu yaa leh jaabir faqaala samictu jaabir wantahana yaa weeye abuzubayr urahuna ninka odhanhaya abuzubayr ayb waxadatanii maxamed bn xaatim cabd bn xumayd maxamed bn xaatim bn maymuun asamiin cabd bn xumaydin kilaahuma labada wadaad can muxamed bni bakr albursani اlasdi qaala cabd wuxuu hi asagu fii riwaayati akhbarna muxamed buu ihi laakiin nin kale asagu wuxuu ihi akhbarna ibnu jurayj qaala maxamed akhbarna ibnu jurayj buu nin kalena can buu ku wariye wey akhbarna ibnu jurayjin akhbarna abu zubayr أنه سمع جاب بن عبد الله الأنصاري يسأل عن المهلي متابعه كينيو روح بن عبادة عن بن جريج بين صومر هنا أنا محي ومحمد إيو muxamed bn bakr bursaani waxaa weeye can ibni juraj yusal isagoo la weydiinaya macayn muhalli la weydiy meesha laga xarmanayo faqaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay axsabu waxaan u may abu zubayr ahay rafaca ila اnabiy xadiidka inuu u koryeelo nabigu u tiiriyey oo isagu uusan fadweynin faqaala wuxuu ihi nabigu muhallu ahli اlmadiinati reer madiina ka xidhanayaan waa min di xulayfa meeshaasay ka xidhanayaan madiine agteeda ah labaatan kilomtr meelahaas bay u jirtaa taqriiban soo shaniyo toban waa intee raggiini ku noqnoqday anugu waaba iloobe labaataniyo sooma labaatan kilomitr meelahaas wariiqu اlaakhar waddada kale reer madiina hadday damca inay ka xajiyaan ay mari karaanna aljuxfa weeye wariiqu اlaakhar reer madiina markay labaa dariiq baa u furan markay madiina ka xajinayaan inay toos u baxaan dulxulayfa ay maraan inay xagga xeebta isku dhuftaan agga xeebtaad isku dhuftaan waxaa miiaad u noqonaya miiaadka raashaan ee juxfo marka wariiqu اlaakhir liahli madiina miya mise wariiqu اlaakhir liahli shaam miya waxaa loo badan yahay in reer madiina lagu celiyey oo ayagu laba khiyaar bay leeyihiino waa madiinatu rasuulilahi dadka jooga la culaysin maayo ama toos u baxa ama bidic halka ay midig isku dhiga oo xagga xeebta aada muhalu ahli ciraaq waa maxalushaadka kan weeye reer ciraaq meeshay ka xarmanayaanna min daati cirqin meesha la yidhahda weeye wa muhalu ahli najdina min qarni manaasil wa muhalu ahli yaman min yalamlam xadiidkan tafarada bihi muslim can jamiic kutub sit xadiidka jaabir keligiibaa isagaa wariyey waxaan ka ahayn ibnu maaja ibnu maaja waxaan ka ahay khamsada abu daawuud tirmidi nasaa'i bukhaari kulli u kala ibn maaja baa la wadaaga xadiidka jaabir xadiidka jaabir hadda aynu hayno daaraqudi totobac markuu keenay raqamka boqol wuxuu wa fii hada nadar xadiidkan jaabir nadar baa ku jira kuwa kale waa og waa fiican yihinbu laakiin kan far baa ku godan fartaasi horaan muslim baa horreeye oo sheegay waa idiin soo sheegay meeshuu kaga hadlay laakiin xadiidku shawaahid fara badan buu leeyahay alxanaabila walxanafiya wajumhuur shafciy qabaan daatu cirqin waa mansuus nabiga caddeeyey xadiidka jaabirna waa sugan yahay inuu isgu xatusahayo shawaahid dhowra shawaahidda maxaa ka mid a ah xadiidu caaisha oo xadiidka ugu xoog badan ee nasaa-i uu ku wariyay fii sunani abu daawuud xadiidkaasi waa xadiid asagoo aad iyo aad u xoog badan sanadkiisa wax laga sheego weyn ma jiro sanadkiisa wax weyn laga shisheeye kuma jiro maxaa yeelay axmed keligii baa qoonsado wuxuu sheegay axmed nin la yidhahda aflax ibnu xumayd baa ku jiruu yidhi oo la tafarooday ninkan waa nin iqa ah saa darteed dahabi markuu keenay hadalkii axmed wuxuu yidhi qultu bal huwa xadiiثun صaxiixun hariib rag badan baa ibnu kaiir baa ka mida ah, ragga waddadaa maray ibnumulaqin baa ka midoo rag badan baa marka hawsha ninka loo jiray ibnu sakan asaguuba saxiix yeelay xadiidkan marka caaisha ee sunanka ku yimid waa xadiid xoog badan axmedna wuxuu ihi ninkaas taabiciga ayaa la tafaruday ninka taabicigaana wax jarxiya ma jiro waa nin iqa ah bal waa min rijaali shaykhayn bal waa miman ixtaja bihi miman ixtuja bihi buu ka mid ragga la xujaystay fi saxiin buu ku jiraa xadiidka labaad xadiid ibn cabaas oo asaguna tirmidi uu soo saara wuuna taxsiinayaa axmed iyo bahqi basarna waa wariyaan xadiidka saddexaad waa xadiid xaari ibn camr sahmi asaguna daaraqudni iyo bahqi keyrkood baa wariya xadiidka afraadna waa xadiidu anas cinda طaxaawi xadiidka shanaadna waa xadiid cabdillah bn camr cinda axmed mursalu caطaa baa jiro oo saxiixa sanad ahaan caطaa ibn min kibaar الtaabiciin waa mursal shantaa xadiid oo xadiidku jaabir ku jiro oo midka u yar la makhraati gashan karaa meesha ku yimid dacfi baa ku jira laakiin shawaahid wey mursal caطaa ibnu rabaxna oo yidhi waan weydiiye waxaan idhi xadiidkan daatu cirqi aad sheegtay nabiga u tirinayso waxaa nabigu ma jidaynine cumar baa jideeye anigu sidaasaan maqlay buuri ku adkaysta weliba mursal kibaaru taabiciin haddii wax xoojiyaal la helo waa xujatu bilijmac maalikiya xaniifiya wayba xujaysteenba mursalka wayba xujaystaanba asagu muطlaqan xanaabiliya shaaficiya mursalka aan xujaysanin ila biquyuudin wa shuruud shaaficiyi xanaabilana mursalka caطaa huna waa xuja maxaa yeelay liannahu ictadada biijmaaci اlculamaa reer ciraaq inay daatu cirqi ka xarmanayaan kana xidhanhayaan miiqaadkooda asalkana uu yahay waa masalaةu ijmaacin bayna الsalaf wاlkhalaf ama cumar ha u jideeyo ama nabigu ha u jaangooye haddaba cataa baa u tiiriya nabiga mursalan waana mursal xoogaystay oo kaalmaystay ijmaacu saxaabati wataabiciin wuxuu isu bedelay awooddii xadiid marfuucu yeeshay haddayba inanfici waayaan shanta xadiid horeen soo mar xadiiu jaabirin xadiiu caaisha xadiiu ibni cabaas xadiiu anas xadiiu xaari ibni camr asahmi xadiiu cabdullahi ibni camr caas waa li xadiid an babayd idhi li wey warka inaad fahanteen bay la tahay saa darteed xaafidku wuxuu hi markuu hawsha aad uga hadlay wuxuu yidhi hadihi uruq haadihi uruq aan soo sheegnay shanta ah markuu shan sheegay ee wuxuu yidhi tacdidu aw tucadidu mursal caطaa aladi taqadama dikruhu sidaasuu talkhiiska ku yidhi fatxubaarina wuxuu yidhi majmuucu hadihi uruq tuqawi اlxadiiثa watadulu ana lahu asla can nabi sal slm asal inuu leeybu tusaya adina xadiidtaasay u xujaystaan idan waxaa laysku hayo xadiidku ma asaxay mise ma asixin weeye mooyeene ma aha ree ciraaq ma ka xarmanayaan daatu cirqi layskuma hayo wallahu subxaana wa tacala